muslimiinta xurmiyaalkoodi diinayawkeedi andaadey wabayaani xuquuqi xuquuqi lmuslimiina muslimiinta xagiyaalsha luwi la cadeeyo iyo andaadey washufkati dhimriyo calayhim cala lmuslimiin muslimiinta lindhimri iyo andaadey waraxmatihim wa baabu raxmatihim baabu tacdiimi xurumaati lmuslimiina muslimiinta xurmiyaalsho lawina iyo andaadey wa bayaani xuquuqihim wa baabu bayaani xuquuqihim xuquuqi lmuslimiin muslimiinta xagyaalsho la cadeeyen baabey xaqin xuquuqlikajami washufkati baabo shufkati dhimriyoyen baabey calayhim ala lmuslimiina muslimiinta yani korshalon dhimriyo waraxmatihim wabaabo raxmatihim raxmati lmuslimiina muslimiinta naharitowkeedyen baabey qaala lahu tacaala ilahay may ka golay waman kofal kofka yucadim huwa manka wiinayo xurumaat illahi ilahay xurumaadka wiinay fa huwa tacdiimkaas wiinayo kaas khayrun lahu liman mankan keyr badan cinda rabi rabi man manka rabi sheegdisan keyr badan faqaal allahu tacaala ilahay may ka goray waman yucadim lankiwinayo shacaair allahi shacaaira diin illahi ilahay diinsi calaamaadki lankiwinayo fa inaha hasladiyeede min taqwa lqulubi galbiyaalo usudoodiya kumidato ah waqaal allahu tacaala ilahay may ka goray wakfil anta raari nabiy llahi moxamed o janaaxaka garabka raari yani galbiga raari galbiga nuglaay lilmuminiina muminiintan raari wa وaqal الlahu taعala ilahay may kagooray man gatla nafsan man gofal gofki gatala huwa manka dilo nafsan nafdil bigayri nafsin naflaangna dilo o fasaadin bigayri fasaadin fasaadiyo fi lardi lifasaadi laaan lanki dilo fakaanama gatala huwa mankaasu soo diliyo limiday annaasa dadka dili jamiican haalayn dhamaantiyo waman gofal gofki axyaa noolayo ha annafsa noolayon fakaanama axyaa huwa manku soo noolayay annaasa dadka nooleeye limiday jamiican haalayin dooma qaala lahu tacaala ilahay may ka gol waman yucadin lanki winay waman gofal gofka yucadim huwa manka winayo xurumaat ilahi ilahay xurumaat winay fahuwa tacdiim kasoya khayrun lahu liman manka khayr badan inda rabi rabi man manka rabi sheerkisan khayr badan waqaala lahu tacaala ilahay may ka gole waman yucadim lanki winayo shacaair allahi shacaaira diin illahi ilahay diinsi calaamaadsi lanki winayo fa inaha khasladeeda min taqwa lqulubi galbiyaalo obsadood iya kamid وaqal الله taعala ilahi may kagole وkfir laraarici anta nabiy lahi mحamed o raaric oo dadka dong rasulka khitaabka rasulka kadiyaha dadka dong ani lahadlaay janaaxaka garabka raari lilmuminiina muminiinta raari وaqal الlahu taعala ilahi may kagole man gatala lanki dilo nafsan naf dilo bغayri nafsin bغayri katri nafsin naf dilo la-aan naf oo nafan dilna lanki dilo aw fasaadin bغayri fasaadin fasaadiyo la-aan fi lardi arada lifasaadiyo la-aan oo nafti arada fasaadiday burada ama si yani waa kay langalaan lanki dilo fakaanama katala huwa mankaasu soo dili waa lamid annaasa dadka dili jamiican halin dhamaantood may wala dadka dhon yani isku naftoolay kolka naftood diliy oo dadka dhon dili waana dulman diliwa dadka dhon adoo diliya lamidatar ilaah waman gofal gofi axyaa noolay o haa naftiyeede noolay on dilneena fakaanama axyaa huwa mankaasu soo noolay annaasa dadka noolay jamiican halin yalamidey kolkan dadka lang naxriiso la noolay lanbahan yalan وعn abi musa رadi الlahu taعala canhu qala abi musa may ka golay qala rasuul الlahi sala الlahu عlyه وasalam ilahi rasulki may ka golay almu'min mumin binisbati lilmu'mini mumin kala diling nisbayo kalbunyani is oo kala yalmide yashud bacd bacd lbunyan isyede bacdi sha adkaayay o baclan bacdi kala adkaaya washabaka nabiy nabo iska shabakeey bayna asaabicihi asaabic الnabiyi nabo fanyaashay dhahdiyo iska shabakeey mutafaq عalayh xadiiskana mutafaq a an abi musa radi alahu taala anhu gal abi musa may ka gole qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may ka gole almuminu lanka muminka binisbati lilmumini muminka walashihasinan firi kalbunyaani dhis oo kaliya lamiday wa oo dhista sle tashbihga may dhisti ishoojiyaasa ishaysat yani wa kay midhaysanta taas oo kale muminiinta nang midhaysadan labahanyo kalbunyaani yashudu bacdu bacd lbunyaani dhistiyeede baclisha hoojiya baclan hoojiya washabaka may dhista dib inigolay kudhisanta wal reeba on lahayn isla marki dumaasoku muminiintana taas oo kale in ishaisraano in iska naxriisano ishaisran alinbahany washabaka nabiy nabag iska shabakay bayna asaabici asaabic nabiy naba farnyaasa iska shabakay farnyaansada in iska jiraan oo kale muminiinta iska mutafakun aleyh hadeskana mutafaq ay wa canhu an abi musa mayl kuya gaal abi musa may golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulsame goray mang mara lanki maro fi shayin shay mar shaygaas min masaajidina masjidyaalkan kumid e maro o aswaagina fi aswaaqina meel bulsadun badanta suuqyaalkan maro wa mankaas maca shayna nablon gamun iyo falyumsik huwa manka hikobadoy gamun kaso hikobadoy o liyakbil hikobadoy calaa nisaaliha nisaalil nabli gamunka suge yani birdis hikobadoy bikafihi kafi man manka garantis hikobadoy may weeli saasan weele an yusiiba makafata an yusiiba huwa saamagaasoy gamunkaas asiiba koobsashadeeda ahadan ahadasi an yusiiba shayun afaacikanishenado an yusiiba asiibo ahadan ahad asiib min almuslimiina minha min annisaali foodasashe shayun shay asiiba koobsashadeed mutafakun aleyh deedkana mutafaq ee muslimiinta la badbaadiyahay la dhoorahaye wal alwali bulshadaas dhibin sheena walka dhoorahay yani rasuulka meeray sala allahu alayh wasalam ang mara lanki maro fi shayin shay maro shaygaas oo ning masaajidina masjidyaalkan kumid e maro oo bulshada meelin badantua masaajide katukadayan maro aw fi aswaaqina suugan cariirige dhadislanki maro wa macahu mankaas macashayna nablon gamung iyo annablu asihaamu gamungnay wa falyumsik higogdoy gamunkaas higogdoy afshay oo birtiede anti lang o gabolkaas cariirigaas suugas lamarahay daw lahay ama masaajidkaasoy dadka cariirige dhow lahay birti higogdoy afshay gogdoy lilay hadee birme walkal hadii jaraan on kadalika dorogii iyo dambadi iyo muslimiinta lakugobadala mana o yakbil yani waktigaas samaylka degaanamay badana birtaasoy oo binaanka yaal iya jarti gamonka birtaase binaankaisku yaal iya jarti kalkun daba saraas hoob lanka lang aragaan igobdoy afka galanti kagobodoy meli dadoo fadi laantireed e gobay meler birtu birtada dhibaas birtaasi gobodo elili wali kalkun saasadan dhibo dhong alinijeeda gobodo o liyakbil hilaaboy calaa nisaaliha nisaali nable gamonka suge birtisi gobodoy bikafi kafima lanka galantis kagobodoy sidii ka faday dadan derifan mana haday birtan lankooled asiibas wal kusiiwin hoob jarana kagobodoy owa yusi yani makafata an yusiiba asiiba koobsashadeed axadan asiiba adkaas min almuslimiina axad oo min alkufaari waawalanka targani hubka gaalada i dadkaasdhawoolka la degaalamo fi sabiilillahi taas wal fasax laakin muslimiintu muslimiinta badbaad an yusiiba makafata an yusiiba yani asiibo shay un shay un taas gidaaljarsi faailka makafata an yusiiba asiibo koobsashadeed axadan ahad asiibi lahay ahadkaas min almuslimiina kumida minha min annisaali birtaasoy ka asiibi lahay shay un shay asiibi lahay on koobsashadeeda daraadiyen gobodoy walalan gobodo may bua muslimiintasa la badbaadiyo makafata an yusiiba asiibo shay un shay asiibo shay un taas reer jartagaadoy makafata an yusiiba shay un shay asiibo axadan asiibo koobsashadeed ahadkaas oo min almuslimiina muslimiinta kumida minha min anisari kaasib koobsashada daraadiye in gobodoyo mutafakun aleyh hadiskana mutafak ay musliminta lagnarisayo landimriyaayo wali dhibi lahay lkureegool an nucman ibni bashirin radia allahu taala canhuma qaala nucman may ka goole qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulshi may ka goole mathalu lmuminina sifat lmuminiina muminiinta tilmaantiyo fi tawaadihim tawaadi lmuminiin muminiinta isjeelantooda an ka tilmaame wa taraaxumihim wa fi taraaxumihim taraaxumi lmuminiin muminiinta nisnaxariisowkoodan ka tilmaamay wa tacaadufihin wa fi tacaadufihin tacaadufi lmuminiin muminiinta nisnaxariisowkoodan ka tilmaamay mathaluljasadi sifat ljasadi jirka oo kale jismiga oo kale waay ida stakaa culuwan hubun hadii sheegado minhu min aljasad yani hubun kumid ah hadii sheegado tadaaca saair ljasadi jasadka dhamaantiis ayn iswere lahu lilculuwi culugaas ayn iswere bisahri dhafari walxumaa gandhi ayn iswere wa taasa muslimiinka nilmidayna rasul mutafaqun alayh matala lmuminiina sifat lmuminiin muminiinta tilmaantiyo fi tawaduhim tawadi muminiin muminiinta isjeelantooda anka tilmaan anka sife wa taraaxumihim wafi taraaxumihim taraaxum lmuminiin muminiinta naxriisokood baclisho baclikal naxriiso baclisho baclikal jeeri anka tilmaan watacaabufihim wafi tacaabufihim tacaabuf lmuslimiin bimacnaa taraaxum laywa wa tacaabufihim tadaacuf lmuminiin muminiinta in isnaxariisookooda in dhimriyo yani iska laabamawkood manaha in isnaxariisookooda katilmaange sajid bakalimsku macna lewa mathaluljasadi ljasadi jasadka oo kale jirka oo kale waay jirka kiida oo kale waa liley maana jasad oo kale wa ida ishtakaa hadii sheegado hanuunsado culuwan hubon oo minhu min aljasad kumid ah hadii sheegado hanuunsado tadaacaa saaid ljasadi jamiic ljasadi jasadka dhamaantisa iniswere lahu lilculuwi in obantaasn weere hadii lankan gooygo lak hanuunsado kujirido gooygi hanuunsha amin doon dhafare lanki taas oo kale lamiday kolka muminintana taasa lamiday kulis jismiga oo kale taasa in iska nacrisayan in is jeelin in iska laabamayan in is nacriisaya hadii koosto hanuunsadon kulishood hanuunsadahan saaso e yani bisahari lafariya yanidasaka culun hadii sheegado minhu min aljasad culwgaasoo minhu min aljasad kumide siki hada fareereeda hormartay wal haaloye ida ishtaka hadi sheegado minhu min aljasadi haalkumideyo colwon hubon hadi sheegato kadaaca may niswerase saair jasadi jasadka dhamaantiis aynisweraas lahu lilculwi culwagaas lahantiis ayniskuwere jasadka dhamaantiis bisaari dhafarya niskuwere walxuma wa bilxuma gani iniskuwere wa ookudhon dhafarayhn jeeday iloo kudhuuriyaay ilkatoo kudhuuriyaay goygoo kudhuuriyaay sali fartoo kudhuuriyaay sali mutafaqun aleyh muslimiinta nasaaso hadi koosho dhibdeer kulisho nislala uslan bahay dhibaato yani kooshoodi dhibaatalinjeysad kulishoos lah suban mutafakun aleyh hadisa mutafaq waan abi hurayrata radi allahu taala canhu gaala abu hurayra may ka goolay qabala nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may dongoday alxasan bna caliyin radi allahu taala canhuma xasan bin caliy dongode yani wa cindahu cinda nabiy nabag agdisna haal alaqrac bnu habisin gofkolera agdisroog odayaalki onayo reer baadika koylan oday o baadika koy wa aqrac binu habis o oday gabilad eh baadika koyna rasulka baadisog faqaala lakracu akrac gimay ka goole ina lii anama in sugnaadena casharatan tomon ya in sugnaaden min alwaladi awlaade tomon awlaa tomon kuriya gabo kaasatana maa gabalto madhonkaneeri minhu min alcashara axadan halinka hor madhonkaneeri ee rasuulka sala lahu alay salam malkun dhongadaw yali yaabsanyi maana baadi yani saas a kolka yani maere tomon kuriya gabay halinka kumid en horbasto ka hor madhonkaneeri fanadara rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shaydeemoodi ilah ila ar ar bin xaabiskeedaymuri faqaala nabi meray man laa yaram laa yuram yeri mana lang naxariisana ma lang naxariisaa rasul hadii onog baada ning naxariisane andhaw hayane andon gadaane yani yarikayo walba ngaraan naxariis baawi naqdaas kolku lang naxariisan lahaynen walang naxariisa kolku min arama kumid asa daska halgag lang naxariis kan wiin lang naxariis kan yar lang naxariis yani lang naxariis dasudom mutafakun aleyh adisana mutafak waay ahe man qof laa yarxam huwa manka naxariisan alala algad ining naxariisan laa yuram malang naxariisa hada laa yarxam ining naxariisan walilang naxariisa walhadafi xasro walba lang naxariisa la ining naxariisan laa yuram malang naxariisa mutafakun aley hadiskana mutafak ay ay naxis ini kofka lahaado lan bahay markaasa raxmad ilahi ele waan aishata radi allahu taala anha gaalad may ka goley aisha kadima naasun dadyaha gale naaskaas oo min alacraabi reer baadiye ala rasuulilahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shean galen faqaal umeereen atuqabiluna isin muslimiinta tin dhongadaasana sibyanakum olaadin yar yar dhongadaasana faqaala nabiyu abu may kagolay nacam ha dhongadaan qaal umeereen acraabti laakinaha say ahaate una wallahi akadhaardaani manugabilu naxnu unma dhongadaan olaadan faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul she may kagolay awa amliku ana milkiyeyahe in kaan allahu ilaahay badi haaday nazaca gad nazaca huwa alakisiibi haaday min gulubikum gulubtin hesheeb aramata naxariis kusiibi ana milkiye ukaridi kore naxariisgiri kore kalku yani naxariisa kumida tawlaado ladongada hoomna yeeda lawaayo dhongasho lawaayo na naxariiste lasiibiyana awa amliku ana milkiye ya rasul faqala rasuul sala allahu alayhi wasalam awa amliku ana ana milkiyeyhe in kana allahu ilahay hadii haaday nazaca gad nazaca huwa ala haadi yani min gulubikum gulubtin hesheb aramata naxariis kusiibi ana milkiyeyhe suaalwa ma milkiya yani waa kay mutafaqun aleyh adi sala mutafaq waay kalkun raxmadiya lanbahay raxmadiya kumidatu raadila naxariisaw la dumaayo walin sheega la tarbiyayo raxmadiya kumidatuwa yani iklaylin gurani lan dugdani o largooda dugdo mayasaas mutafaqun aleyh adegsana mutafaq waay an jarir bni cabdillahi radialahu taala canhu jarir bin cabdillahi mel guriya gaala jariri ninka gool qaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasul she mayka golay man qof ala gofki laa yarxam innaasa oo dha firi mafulki o dha wal hadafaayo hadi wal sheegi mafulka man qof ala gofki laa yarxam huwa manka ning annaasa dadka ning naxariisan wa laa yarxam man naxariisahu man kaas allahu tacaala ilahay mu naxariisa wa mutafaqun aleyh hadisna mutafaqu man kofal goki laa yarxam huwa manka naxariisaan annaasa dadka ning naxariisaan kalbig ilahay ning naxariisaana laa yarxam illahu ala man naxariisahu man kaas ilahay ning naxariisa wa oo dadka ning naxariisa lan bahay markaasa ilahay raxmadiis deera mutafaqun aleyh waan abi hurayrata radialahu manaa cadam raxmati min annaas may kulaazime cadam raxmati min allahi blaazimaso hadi adi naxariisba dadkini naxariisan ilahi nkinka naxariisan mutafakun aleyh waan abi hurayrata radi allahu taala anhu ana rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she gaala rasuulka may ka golay ida sallaa axadukum axadkin hadi tukado linaasi dadka tukisiyaa ahad hadi imaam nagabo falyuafif huwa aadkaas ay fududaayoy may weli rasuulka ciloy wala nanfudaayo lima may weli faina fihim fi nnaasi yakasugnaadi allacifa kuwa tabar daron wasakima koo jirin walkabira koo waayel e eh, cuntaasa kasugnaadeen waida sala axadukum axadka hadi tukdaayo linafsi nafsila axadka naftiisa ntukadaayo isla imam inisayna markaas falyudawil ma shaa waray fadahi dheerayo muttafaqun caleyh xadiiskana muttafaq wa fi riwaayatin wada lxaajati xaaja koon saaxibe kasugnaadi ida sala axadukum linaas dadka hadi tukisiyo falyukafifu aadkaiftaayo mayel faina laxifa ko laxife wasakima faina sakima koo jirin walkabira faina alkabira kowiin yakihim fi naas dadka dhadi ahaadi dadkaasalan daryeela ahay waida sala axadukum axadkin hadii onayo tukadaw salaadiy onayo cibaadada hayti naftiya waa manaha dadkaasa nebiga daraadiye imaamkii fududaaylilay waida sala axadukum axadkin hadii tukadaw linafsi nafsi axad axadka nafti sidiisun tukadawna fal yutawil huwa axadki dheereeyo maasha walifadaw dheereeyo mutafakun caleyh xadiiskana mutafaq wa fi riwaayatin wada lxaajati faina fihim fi naasi dadka dhahdiya umay haaday alacifa wasamima walkabira walalxaaja riwaayataas ku dararsajo walalxaajati dankoon saaxibkoo dedegsano danka saaxibya ka dhahjo kolka ini dadka langnacariso lan daryel xadiidka yani watafagerne wa an aishata radi allahu taala anha qaalat aisha may ka goole in kana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam in hushaniye kana rasuul lahi الله عليه alayhi wasalam ilahay rasuulki may haaday layadacu huwa rasuulka ini kutabaw ahaadi alcamala camal oo cibaade iya kutabaay walaaluwa rasuulkana yuxibu jeeliya ku kutabaay an yacmala ini camal fal bilcamali camalka sigay ini isusuubi jeeli ya kutaba jarimayn taba khashyata an yacmala annaasu dadki ini camal falaan bi bilcamali camalkaas camal falaano sameeyaan koobsashadeed oo rasuulka ba sameeyay lero reed yani dadkina sameeyaan marka dam reed fayo farala alcamalu camalki la farweel calayhim cala annaasi dadki korsholka farweel waayo hadoo tidibsadaan hadan taasaan kutabaay sida taraawiix oo kale ba kumide eh salaatleilka salyani ramadan tukada jari idhaminga sifay lasaabtan tukisi igaste kabacdi rasulka mahabaan may wala ini farwela koobsadiyari mana in kana rasuullahi inhu inta mukaafu laanga gudamboyt la yadacu inhu shaniye kana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsa may haaday la yadacu huwa rasuulka yani wa ka ini kutaba wahaad alcamala camal cibaadee kutabay walal wa rasuulkana yuxib huwa rasuulka jeeli an yacmala huwa rasuulka ini sameeyo bi bilcamali camalka suge sameeye jeeliya kutabaayo mainku tabay khashiyata an yacmal annaasu dadki ni yacmal falan bi bilcamal camalkaas camal falan korsashadeed darteed hore dadi camal falano suubyo nagadan fa yufra la huwa camalkideed la farweel aleyhim al annaas laka farweel korsashadeed daraadiyan kutabaayo xadiidkana mutafaqun aleyh wacanha an aishata radi allahu taala anha galad aisha may ka goole naha nabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulsha reebi hum annaasa dadka kureebi an lwisaali hariiriyo oo soonka hariiriyan iya kureebi raxmatan liajli raxmatin naxariis darteed laadasdaraagteed faqaalo saabtimereen inaka adib ya rasuul allahiyo tuwaasilo anta adib hariiryaasee qaala nabiy naomay gole inian lastan maane keheatikumising okel mahaan mayal inian yudcimu may guudiye inian rabi rabiga guudiye wayaftii huwa rabaga nian iwaraabeewa mutafaqun caleyh macnaahu yajcalu huwa rabag welay fiya anafigay fi nafsi may welay quwata man qof awoodis akala aamey washariba dami awoodisa ilahay iwelaw taasay siya mana waanha an caisaa radi alahu taala galad caiha may kagolay naa nabiy nabag reebi sala lahu alay salam hum anaasa dadka saarta kureebi muslimiinta kureebi can ilwisaali hariiriyo soong la hariiriye kureebi alwisaal may lere waslu sawmi bisawmi soom soon lilhariiri bianlaa yatanaawala baynahuma shayan min almuftiraat min aطacaam washaraab walban gaadan lanka geekadan siin soomana oo ku maqrabka walban aangne isaado walban aangne isku jiifado barahatama soon horlen hariiriyo mana si geekadan soomana e onkun ka dar soogan yani waban taban afurta bigo eh. an kabane hore hedin yani ifudo barle hedin soonki hore ngariri taaso dhibanagdaas kalku rasulku reebi tan yeede ilweldeer naar nabiy nabag reebay hum asxaabtiya kureebi hum muslimiinta kureebi ani wisaal hariiriyo mayn kureebi raxmatan liajli raxmati naxariis darteeda walah minaas dadka lan dembiya lang naxariisaa faqaalo asxaabti mereena inaka adib rasul allah tuwasil hariiriya sareen hadiibti geeye kadhaon soomanaysi oo ka walban aaneen afurtane hiraabsane baraka nudaas unun hadi welnoon saren qaala nabiy naomay gore ini ana lasu an mahana ka hayatikum isin oo kal mahana eri laasa kidin oo kal mihi an may wala ini an yutcimu may guudiyeeya ni an may guudiye rabbi rabigay guudiye oo walang anladon an awoodan haayo ilahay guudiye wayaskiihuwa rabiga waraabiya ni an waraabiye kun an oo kal mihidin inkadaysen an welan hariiriden raxmatan asaasan ley mutafakun aleyh hadiskana mutafak ay macnaahu macna lhadis hadis macnaa shay may buwa yajcalu huwa ilahay weele fiya fi fi nafsi naftatay dahadiya ilahay may walay quwata man of awo hoogshay akala aamay washarib adami hoogshay dahday walaw langwal aamay awoodasa ilahay isiya mana walba man bahada baskusoo harigi koran isin oka noo kalmihidin hadii yani saas mutafaqun aley waan abi gatadata alaxaaris abi gatadata maylkuriya alxaaris ibni ridxiyin radia allahu taala anhu qaala xaaris may ka goley qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasulki may goley ni an laagumagume ila salaati salaadan gume wa uriidu may dooney an udawira inan dheeray biya fi salaati faasmacu may buka bukaasadi unug yar boorshe dhegey faatajawazu fududaaye fi salaati salaade fududaaye karaahiyata an ashuka ana ana dhiba kaashadeeda daraadeed calaa umi umi sabi sabigaas adistiba koobsashadeeda daraadiye kaashadeeda daraadiye infududaaye wa naxariis wa rawa albukaari bukaariya waa bii kuriyey waan abi gataadata abi gataad mayla kuriyey magaashe alxaaris ibni ribciyin radi allahu taala anhu qaala xaaris may ka gol qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul simi golaynian laa gumu gume ilaa salaati salaadantiken gume rasulka wawri may doonay anu dawil ana inan dheeraysiya fi salaat salaada imaamka nagada koy dheere galaas suro dheer koy akri faasmacu anaan may dheege imaamki e ahaa buka asabiyi unug yalaay aah boorshe dheege oo aadisna salaada daldihir salaada ka jarta jamaacada ka jarta oo logi guryaalki akaerisan okal unuga oytankis dheege rasul faasmacu dheege buka asabiyi unug yar boytankisya dheege ila masaajidkan or sala lahu alayه wasalam in yaalshe guryaalka karidisnaaye lan argo masaajidka datis sada oo kal mahan masaajidka geeliska korsaari layhay lama idisla masaajidka la dinigo kubogsaday meel le ku galaay mana taas ahay masalan kalkun yani guryaal dheegeeri mana faatajawazu reed fududaaye wlaado borsho dheege faatajawazu anana fududaaye fi salaati salaata iyo fududaaye ukafifuha salaada fududaaye may wele salaadan fududaaye karaahata an ashuka ana dhiba kaashadeeda darteed calaa umi umi sabi sabigaas aadisana dhib kaashadeeda darteed unuga aadis ama dilaas unug oba boor la dheerayaayo unugina boorahay aadi may salaasa salaada la fudaayo fa ilahay taasa koobsaday reer taasan fudaaya naxariiso kolku nacmatan lilnaasi dadka naxariisaay rasuul rawa lbukaari bukaariya waa fi kuriyey kolka sunada rasuulka taaso sala allahu alayh wasalam imaamkana saas dadkan dar fiiriyo lambaa wa can jundub hoob lakeeliye ilaada nin dheeray unu barhaadlakeela kaargoonishe laakin hoob kale yani ini meelile ad sifadaas adala islaam loo ka sharbisatum waan jundub ibni cabdillaahi radi allahu taala anhuma anhu qaala jundub may ka golay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulshi may ka golay man sallaa salaata subxi man gofal gofka salah wamanka tukado salaata subxi tukado fahmo mankaasoy fi dimat illahi fi ahdi illahi waamanatihi ilahay ahdisha amaanadiisa kasugunyi falaa yatlubanakum llahu ilahay aysan dalbanay kumisin aysan dalbanay min dimati dimat illahi ala balin shay bishayin shayaysin kabalbaday may weli fa inahu shaniye man kofal gofki yadlub huwa ala dalbadahu mankaas dalbad min dimati dimatilahi ala balin shay kudalbad wa bishayin shay dalbad yudrik huwa ala helelehu mankaas uma yakuba ala afdembiyahu mankaas alaa waji waji man mankaas waji eh, korshay yan afdembiyay fi naari jahanama jahanama naartee ka afdembiye waayrawaamay uriye ruux xadiiskana muslimun wa intan dhog may lisku reebahaye mu'miniinta ni landemri lan salaa subax tukidi dhibininjaysan yani mu'miniinta lan landemri man sala lanki tukdo salaata subx ya rasul sala lahu alay salam salaa subax lanki atukd jamacata tukud fahuwa man kaasoy fi dimat illaahi ay fi ahdi illaahi waamanati iya kasugnaade falaa yati bisuin yani wa kay taasu masalan ay humaata linjaysana afligaado hamasho dhibow ay linjaysana fahuwa man kusuga fi dimat illah fi ahdi illah ilahay balin shay waamanati ilahay amaanadiisa kajar ilahay magantiisa kajar falaa kalkun lang ilahay magantiis kajar o ibanjaysas ilahay ka dalbade maalin kufakda iskugabade falaa yadlubana ay dalbanay dalbanay kumisin allahu ilahay aysan dalbanay min dimati dimatilah ala dimidisa shabisayin shay aysan kudalbanay shay ilahay balin shay kajar dhibaatin injeysate aysan dalbanay ilahay may wali fa inahu shaniye man kofal gofki yadlub huwa ala dalabo hu manka dalab min dimati dimatilahi ala balin shay kudalbado bishayin shay kudalabo yudrik yudrik waani yudrik huwa alla helele hu mankaasoy makufakadayo ilahay helele uma yakuba huwa ala afgambiye mankaas afgambiye calaa waji wajima mankaas wajiseen afgambiye fi naari jahanama jahanama naarteeda dhahdiya yan ka afgambiye wa oo naaralakatura lan kasuga sawama yuriye kalkun dadka lanabri muslimiin sawama yuriye abdedka muslimin awri waan abi waan ibni cumar radi allahu taala canhuma ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka goolay almuslimu muslim akulmuslimi muslim walaalshay wa laa laa yadlimu muslimki nudulmiyahu akaahu walal shay ma ulmiya walaa yuslim huwa muslimki man salima hu akaahu walal shay man salima odo man salima man kana lankihaad fi xaajati akiihi fi qadaai xaajati akihi akima manka walal shay xaajadiis gudowsha karoorayo haad kana allahu ilahin ahaade fi xaajati xaajatima mankaas xaajadiisi ahaade waman faraja lanki feedo can muslimin muslimayshe kurbatan kurba feedo faraja allah ilahiy feede canhu can lmuslim muslimkaas shabiha bisababi kurbati kurbadaas sabab she usafeedi sababkeediy kurbatan ilahay kufeede kurbadaas min kurabi ywm lqiyaama qiyaama maalinteed kurbiyaalsha kumide waman satara lanki asturo musliman ayba muslimin lang muslime eertis asturo satara allahu ilahay asture humankaas ywma alqiyaamati eertis asture mutafakun aleyh xadiiskana mutafak waay wacan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana rasuul allahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka gol almuslimu lanku muslimka akulmuslimi muslim walaalshay ha yani muslim walaalshay waay akulslaami la akan lisiwa huwa walaalnimo dhabe maybua islaamka le almuslimu lanka muslimka akulmuslim muslim walaalshay waay la hadii walaalka lakeri walaalka shan lukuwa meyu walaalnimada shaanisha maybo gofkun walaalka hobe ining naxariisto ining naxariisto ndhimriido nasi naseexayso yani saas wal alwaliso dhibaodon kureeb laa yadlimu huwa muslimki yani madhiba maulmiya u akaa walaalshay muslimka maulmiya maulmiyaayo ay ulminay kadekant walaa yuslafy o bimacna nahyi aw walaa yuslimu huwa muslimki masalimaw hu almuslima muslimka kala mansalimaw ilaa caduwi ila lcaduwi odow mansalimaw wafkan walaalkee muslimke hadii odow galantiska jara mansalimaasa kufokiyaalti kureebas odowkaas mana man ofala gofki kaana huwa manka haaday fi xaajati akiihi fi galaa'i xaajati akii aki man mankaas walaalshay xaajidis gudowsha haada walaalka xaajidsanteelkaro gudaas kana allahu ilahay an ahaade ilahay ahaade fi xaajatihi fi galaayi xaajati xaajati man mankaas xaajidis gudow shay ahaade ilahay adin xaajida kinfudaaya kin gude waman faraja lankifeedo can muslimin lang muslim heshe kurbatan kurba muslimkaas haajati kufeedo ahay dengakalahayti denti kin afyerti mise denti amanti fadleskusheen isku murjidoytan yeede saerti kurbadiya kufeedi misma edan oo us markaas bahagnaydan faraja lahu ilahay fede anhu an lmslim anhu amang manka farajawa anhu amang mankaasa je ilahay infede biha bisababiha sabab lkurbati kurbadaas muslimkus kufeedi sababkeed kurbatan ilahay kufeede kurbadaas o min kurabi ywm lqiyaama qiyaama maalinteed kurbiyaalkeen kumide hadee kurbadoo feeday hatan kurbadoodan feede liley isa la ogaay manaha man jaa bilxasana falahu cashru amhaliha daay lanki xasanad lakooy tumung ini lakooy hada kurbi feediye lai waan kurbadoo qiyaama kumide lan feede liley o boa kurbatan min kurabi yawm lqiyaama marki liley kurbatanta lafdag lay kurban ema kurbada oo aakhire eba kurbiyaala addunya kubadan yani kurbadi eedin doro kolkan halki kurba aakhire baba walangalama unjara mana kalkan yani kurbata kurbada oo aakhire lakoofeedi yani wa kay masalan taasba angalamaas toman kurba oo kale angalamaas mana waman satara lankifeedo musliman cayba muslime lang muslime ceebtisfeedo lanka muslimka walaalka e eeb kusalim e kor ertis inigu waydiido kufeed mal ogolaliley mana lanki feedon ilahayna ertista feede leegiyamadirjeed hoob eebkarag deertas asturto si nasiixe sire walanka sheegdo walaan walaalo musku dhaafto eso tartiib taasa lan bahani waman satara lanki asturo musliman cayba muslimin lang muslime eebtis asturo satara allahu ilahay asture humankaas yani eebtis asture yawma alqiyaamati fi yawma alqiyaama aljaza min jinsi lcamal addunya walyalka samay tagin akhirlakin samey hoob feedon he yani saas متafق عlyh adskana متafق ay waruya may lawuriyey an abi hurayraa رadi الlahu taعala anhu qal abi hurayra may ka koli qala رasul الlahi sala الlahu عlيه وsaلam ilahi rasulki may ka koli almslim lanko mslmke ak lmslimi mslm walal shay way laa yakun huwa mslmka makiyaanaw hu akaahu walal shay makiyaanaw walaa yakdib mabeen iya mslm hu akaahu walaa yd walaa ykdul huwa mslmki mahoojiyayo hu akaahu walal shay mahoojiya kul lmuslimi mslm dhamaantis cala lmuslimi mslm korshay xaram xaram ya cirdo cird lmslim muslimkaas nasabshay haramaadi wamaalu maal muslim muslimka maalshadhacon haramahay wadamu dam muslim muslima dhiigshayna haram wa attaqwa obsada haahunaa meelan yahaati yani rasulka meela ishaareehe waa hebadka ishaare bixasbi mriin of kaafishay min ashari sharhishe ku kaafiya an yaxqira huwa imrigaas iniya soo xaqir waay akaaw akal imri ofka walaalshay akhaas almuslima ini xaqir taasa dembe kafilan wa shar taasa kafilan rawa tirmidiy tirmidiy adis uriy ala tirmidi man adisan hada adisan wa hadis kaso hansano hadisi macruf arbicin direg qala rasul lahi sala lahu alay salam ilahi rasul shamay ka golay almuslimu lanka muslimka akul muslimi horta muslim walaalshay kalku walaalka hobey walaalka islaxshay ininka dadaalo laa yakunu huwa muslimka makhiyaana hu akaahu walaalshay muslimka makhiyaanayo yani khiyaana makasameeyo walaa yakdibu makhiyaana walal wali on muslimkaas kala dhagamaw si oo cadaale eho wanaage eh, shareecad ogolakladhagnama khiyaanama ka sameeya yani hooba becsare ka jara khiyaanama ka sameeya hoo ganacsi ka jara khiyaanama ka sameeya si kastaba khiyaanama ka sameeya walaa yakdibu mabeeniya wasam hu akaa walaashay mabeeniya hadii hadal sheeg hadalkaasay beentaw meela mabeeniya walaa yakdulu huwa muslimka yani muhoojiya hu al akaahu walaashay mahoojiya alkhidlaan maylere tarku nusrati maca alqudra tarku nusra tarku nusrati gargaarku tabawshi maca lqudrati walaalka oo adan gargaari korta fiirihay inta lan zaalime kahaysas micileeya mana an gargaare dhaaf lanka may kufadaas dulmi kahaysata lankan dhaaf ere yani saas mahooji garabshay makubahaw tarku nusrati gargaarna kutaba maca lqudrati adoo awood adoo awoodo lankan gargaari korta baalissugaado taasa khudlaan lere mana lanki walaalkahay lan zaalime inta kahaysas adin hooba hadal wal dhii lahay mismee ku reebo kor ma reebaso fiirsadahtodoo ahaysas saasa la diiday man walaa yakdul huwa muslimki mahoojiyaw hu akaah walalshay garabshay makubaa makahoojiyaw kul muslimi muslim kuli shay cala lmuslimi muslimkal korshay may ku haaday xaraamun xaram iyo haadi cirdo cirdo lmuslim muslimka nasabshay xaram haadi walaalka inaad dulmiido hamato nasabshay walka sheegda xaram wa wamaalhu maal muslim muslimka maalshay xaram haadi maalshay dhacdo dulmiidon xaram wa wadamuhu dam lmuslimi muslimka dhiigshay xaram haadi lanka walaalka muslimka dhiigshay deedidon ido mugsi bahaade xaram way digsana xaram le ataqwa wari rasuulka sala allahu alayhi wasalam ataqwa obsad haahunaa meelan ahaati taqwada macnaha yani waa kay rasuulka may tilmaamay hoosa ka jarter galba ka jar ataqwa haahuna wayushiru ila sadri arbaciin daqiiqa haahuna meelan yahaati yani sida soogiya rasuulka isaar ataqwa haahuna ataqwa haahuna bixasbi imriin qof kaafishay qof wali kafilan oo walkalinin bahdan min ashari sharhishe ku kaafiya oo sharkalinin bahdan may bua an yaxqira huwa imrig in yaxqiro akaa walalsha almuslima in yaxqir waay walalsha oo muslimka e inu isxaqiro yaso daraawo mana laakin adi kufal badan adi sida kuero xaqiro yas mana kofkoob kowinya maylan bahanya lankan intaanasin iyo ilaahay caabudaayo yani wa kay lankan kan ilahay jinka dhawye koob koo yarin lankan koo dembi yari adantanba dembe ilahay kasameeya dembe ilahay sha kugalaasay kaan koo dembi yara lamadaba saas mana laga xaqirna lan bahay an yaxqira huwa muslimkin yani wa ka imrigin xaqir iyo dembe kafilan sharka filan hakaa walaashi muslim muslimka agir rawa ma yura adiska tirmidi wagala tirmid may golay xadiun hada xadiun xadiskaas xasan tajris xasan anho an abi hurayrata radi allahu taala anhu qal abi hurayra may ka golay qala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul she may ka golay laa taxasadu inasasadeen walaa tanajashu inaskatiman dherayten walaa tabagalu inaskadadheraften walaa tadabaru inasdubur jeediden walaa yabic bacdukum bacdigin ay ay gadnay cala bayci baclin bacli kalbesha korshay gadanay wakunuu hada cibaad allahi ya cibaad allahi ilahay adoomankiisiyo ikhwaana walaaliya ala hada almuslimu lanka muslimka aqul muslimi muslim walaalshay laa yadlimu huwa muslimki madulmiya hu akaahu walaalshay madulmiya walaa yaxqir huwa muslimki maxqira hu akaahu walaalshay maxqira walaa yakdul huwa muslimki mahoojiya hu akaahu walaalshay mahoojiya ataqwa xadiiski anagi ataqwa loosad ahuna miran haati wayushiru nabiy nabag ishaare ilaa sadri sadri nabiy nabig hebidka ishaari alaaa mara sida tooka ishaar tagwa haahuna lay bixasbi imriin kof kaafishay min ashari sharhisha ku kaafiya an yaqilahu imrigin xaqiro akaaw akal imri kof walalsha almuslim xaqir waay kul muslimi muslim dhamaantis ala muslimi muslimkal korshay xaraam xaaramiya damu dam muslimi muslimkaassha xaram nagadi wamaal maal muslim muslim maalsha xaram nagadi wa cirduhu cirdu lmuslimi muslimkaasna tarshay xaram nagadi wa xadiis larbaciin rawa mayura xadiiska muslimun annajash najash may leray walaa taxaasadu inisasadeh bacligin bacli kala hasadnay walaa ta mufaacali kasoto faali dambo mufaacalo oo kanna kan ahasadnay kanna kan ahasadnay mufaacali lere yani wa kay walaa tanajashu iniskasamen dheerayten tanajushka may buatan usnin sheegay annajashu an yazida fi tamanitan liw walaa tabagalo inaska dhiriften bacligin bacli kala in dhirifnay wal oo dhirif sheena iniska samayten sotba wal dhirif sheena iniskasa nagatan samayten walaa tadabar inskadadubur jeedide wal oo tadaabursheen un samaysen wal lankankan ekenkdarfa hadhowti kojeesada un welen inskadubur jeeden lankan lankanka orkoyo on salaan le afka kaldinikuedisado on welen alileyman alisalaamoy lankikasalaam waayo on salaan walaa tadaabaru inskadadubur jeedide usub dubur jeedi inkadubur jeediye usub indirfe anin indirfe usub hesad anin hesangartan alileyman walaa yabic bacdukum bacdigin ay baacinay alaa baici bacde bacdo kal beeshay korshe ay baain lankan o walaan ofkakaleeli helisay dhamaysidi gorgorsidi dhamaysidi leesashanoma walkalani dhimanay anika ogale besakinga dareen arsan aliley ay bacli baclo kalan beesatan saas ay maay hadii walba lan helina gorgorsan leesa taas gonisha wakunu hada cibaad allahi ilaa aakirihi an najashu najash may larey an yazida huwa shaksad ini kordhiyo fi tamani silcatin badeeca beesidiya kordhi silcadaas oo yunaada calayha cala silcati silcada korshe lakanaadiyahay soog soog dhatis naawi naawi soog jidka dhatis lakanaadiyahay walaa rakbata rakbana lahu lishasi shasiga yani waa kay rakban lahayn fi shiraaiha shiraai silcati badeecadaas gadashidiana dan kulahayn bal wala beesadanka darslawlima yagsiduma ingasaday an yuira ini kadi o ayrahu eyr shay kadi wahada najsigan kan eh xaraamun xaraam wa watadaabur iska dubur jeediyon maybua an yucrida huwa rajul ini jeesado an linsaani ofka walaalshe muslimka kujeesad wayahjuda kuhijroodoohu insaanki kuhijrood wayajcala weeloohu insaanki kashay ladi shay oo kal kuweel wara adahri dhabar gadaalshayaadi wadubri duur gadaalshayaadi oo kal kuweel wal reedan jami dangmalku leh taas oo kal kuweel manaa taasa la diide annajashu najash maybua an yazida huwa shaksi ini ziyaadiyo fi yani thamani silcatin badeeca beesadi ini kordhiyo oo yunaada calayha cala silcati silad korshe lakanaadi yahay fi suuqi suuq dhatis lakanaadi yahay yunaadiy yunaada miya yani silcadaas oo yunaadi lmunaadi ki naadiya ganaadiyahay ki naadiyahay kam lahaay ganaadiyahay calayha cala silcati silcad korshe kanaadiyahay fi suuqi suuq dhatis kanaadiyahay wanawi nawi soogi soog walilamedeka kanaadiyahay ini ziyaadiyo masalan oo suuga badeecalishe ay walka darsaday kadaadil adigi kolku manaa waa kay ka darsadaas toman aning roog toman shan aning roog labaatan aning roog labaatan shan aning roog walba la sheego wala ka daraas mana kolku lajeedada me gadatuma fadahay hadawti marki beesada meelinka damboyteeda jeyd koti lailaki lelia suu goob la sheeg beiziyal koti laakariya wal beesa kaselakariya misme maaglen weliya kaasa welas matala beeciya manaa ofki ka ziyaad yahay hadawti ho meelinka damboytira deer an kubahiya kolku kan arees ala baariji adi adika damboytalal taas oo kale weela la mana kolka ulijeedada may fadaasi kan lay wala ma gadata mafadahay taas oo kale may lamidaha masalan ba suuga e surmaas oo neefka makilisheeno neefkan kan e intaas anin roog oo intaas lankeer aragdooba an haynaki oob yani oob intaas lakindeer maha intaas lankindeer waayta ani gawde meela anin rooge la gadona mafadahay gadona mafadahay lanki hod oh, suugilagal maylay intan ba lahindeerigeekmanta doorkan kagale intan lahindeeri ley mana waa been walan meel be mana roog walaakin marooga lankin lasun gal manaha maylay fadaa kan lay walaa ingalne isdhibaw lay mana taasiyan melyalya yani beehirowa malogala ley mana shaygan hobal fadaas wal ka darsoy ooba oh, kale yani suugleyn hayne mismee adii walayo bees gadaas lamashomo suudheh lanki gad law gado mayn gaalka weelo reer gaalka weelo boosi gurugi walaayo yani hadhowti lankanka kadid fadahay xaram waayalilay walaa ragbata hayfadawnan haana walaa ragbata yani wa ka yazida shas shasini kordi waay fi samani silcatin badeeca gurilay haataa leefkalogado wali haadan haado fi samani silcatin badeeca samanti aymi ziyaadi yunaadi lmunaadi konaadiyo kanaadiyo alihala sila kanaadiyo fi suuqi suuq datis kanaadiyo o wanawi nawi soog soog walilimida kanaadiyo walaa ragbata dalabna lahu lilmasjidi kan wala ziyaadi hayna ragban lahayn ama lahu lishasi shaksigana rabdon lahayn fi siraiha sira silca badeecadaas gadashadiana dan kulahay bal mainka dare besadre bal yafsid huwa shasi mainkasade an yakura ini kadiyo ayrahu ayra shasi shasi ayrti kadiyo fade wahada ficilkan kan xaraamun xaram wa ama hada najisu xaraamun wa watadaaburu isdubur jeediyowna may leray an yucrila huwa shasi ini jeesado an linsaani insaan walal shay ku jeesado wa wayhajura huwa shaksigini kuhijiroodo hu akaaw walal shay muslimka insaanka kuhijiroodo wa wayajcala welahu akaah walal shay ka shay shay oo kal wel aladi shaygaas oo ahay rumiya la tuuray walaa adhaari gabar gadaal shay lan tuuray oo kal wel shay lagamay gadaal lan gami yani ashay aladi shaygaas oo walaa adhaari gabar gadaal shay haadi wadubri walaa adubri yani dubur gadaal shay haadi oo kal wel wa shay hadii oo marba reed lan gamo shayganti dangle ley hora lan gama mana daadoy ba lasogda laakin shay hoob ilkala tuuri oo kal marnagdoo soo lan gami besu mana ilkala tuuri walang nagday balku walaalkayni saas kuwelo reer walanjemiha ina meelkadi lan falaane taas oo kale weelo ladiida وan anasin radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alayه wasalam qala nabiy naomay kagoorey laa yumin axadkum aadkin rumaaya hataa yuxibahu aadkamti kujeelada liakihi akil aad aadka walaal shay muslimke kulujeelada markasta rasulka may cabire aki aki walaalkalilima intaas oo dhan mayb walaalka sujarle laa yumin axadkum aadkin rumaaya iman kamida malkuwala hata yuxiba huwa ahadka inta kulijeeladaw liakihi aki lahad ahadka walaalshay ma kulijeeladaw yuxibu huwa ahadka lijeeli linafsi nafsil aadi ahadka nafsirkiidis lijeeli inti walaalshay kulijeeladaw maromaya imaankaabila malkoela mutafakun caleyh cadam limanka tilmaamay rasuulka sala allahu alay salam walaalkab hadii wal kheyr ang lijeelay laa yumin axadukum aadki maromaayo hata yuxiba liakihi lmuslim inti kulijeeladaw ma walaagi kheyr waayo laakin walaada lijeeladaas wal aho oo bina walifade may walan bina waynman malijeerada matalan zawjada sida adi halaalkinga sadre halaalkinga tookel lankal malijeerada kortaas man saas oo kal wali kolkun halaalkinge usan binaaw oo waana kheere hanasuwala lalijeerada mana mutafakun aleyh hadisun mutafak wa wacanhu an anasin radi allahu taala anhu qaala anas may ka gore qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka gore unsurun gargaar akaaka walaalka daaliman haala kawni daaliman hariki dulmiyaw o madluman hariki la dulmiyaw faqaala rajulun rajulka may ka gore ya rasuul ilahay rasuulkiisiyo ansuru ana anan gargaare hu aki walaalka in gargaare in kaana a a hadiyeya madluman kila dulmiya in gargaare kan dulmiya ku reebay dhaaf danka un dulmido bare taas ogaadi arayta akbirni in waram in kana aki walaalkay naftiis hadiyeya daalimanki da dulmiyayay kayfa sadeeba ansuru ana anan ka hu daalimka gargaare ee dulmagusiwedo la garab galay dhawa ere wal humaaya nin la galay jaahiliinta saasaada garan jaahiliinta dagan shumay hay unsur akaaka daalima o madluman o xaqiigen isticmaaleen walaalkan gargaar hoo daalim iya wal dulmi hayona ladulmi oo wal dilahay ladil oo yani wal dhaahay ladha saasahay mana jaahilin laginsho laakin tiyeedahay ti rasuulka shalgooy sala allahu alayhi wasalam kan madluumka e waa kay lankan baad warsaday si jaahiliya kadhagamaane misusadee weer mana lanka warsa waako saxaabi e ya rasuul allah ansuru ana an hortan gargaare u aki walaalka ida kana madluman ki la dulmiya hadii ain gargaare lanka dulmiyahayo kureebe akari takbirni in waran in kana aku akay hadii aya aaliman kida dulmiyahay suba dulmag wedeyi kayfa sadeeba ansuru ana ana ka gargaare huda aki walalkay oo ta dulmiyahay san ka gargaare kaala nabi naomay kagoolay taxjuzu antaada reebas gobadaas xajiyaas xaji manaa reeb taxjuzu hajiyaas reebas hu akaaka walalka iya reebas o tamnacu fasirna reebas ku akaaka walaalkaa reebase min adulmiya kureebas untisheekodaas dhaf dadan dulmido adi dulmag wede saaraasa kureebas mana fa ina dalika almanca reebowkaas oo dulmaga ad kureebtiye nasru nasru akiika walaalka angergaarowsha ewa sawaamay wuri wadiska buaari buaariy wuri waan abi hurairata radi allahu taala anhu ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulka may ka golay xaq lmuslimi lang xagga usaleeye cala lmuslimi muslim kalka leymay bua shan waay radu salaam islam radiosha wa وaciyaadat lmaridi ki jirin laboogd waay وatibaac ljanaizi janaiz tilaraha waay وaiجaabat dacwati weerdinti laajib waay وatashmit lcadisi kihinjisooyi faragiliyo she wa mutafaq aleyh adi kala mutafaq ana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam qala rasuulka may gori xaq lmuslimi lanka muslimka xag sheey cala lmuslimi muslim korshayna xaggaas aadi hamsun shango raddu salaam islam radiyo she lanka muslimka kasalaami assalaamu calaykum nabadgelinya korkin aliyeelya keri hadin maritiyaas waalaykum asalaam وعalaykum aلsalaam alaykum salam وalaykum aلsalam al subainteena doon waawlcadafalak وalaykum korkin aliyeel aلsalaamu nabadgelinye saradiyoka saaso وaciyaadat lmarili ki jirid laboogdwa lanka muslim maha muslimnimadaas ay fiirsadaa kas mise kasta kii jirinyaad boogd waay watibaac ljanaa'iz janaaziyaal rahawkeed waay lan dhimidii oo muslime dhimidii ma rato sagooti inti laakuduga ajar badana gurbaysadaas وaijaabatu dacwati werinti laajiibu oo walimatcursa jiibowshe meelyadeen xarami walban jarn waajibak inagdaas oo kalena sunuman waijaabatu dacwati wedunti jiibowkeed waay watashmiit lcaabisi kahinjisoodii farax giriyowshe waay lan kahinjisoodii oo yani waa kahinjiso er farax giriyaas manaa bishardi laakin hadid kala adeeyay oo sidaa xamid allaha tacaala alxamdulilah oo bisinjiso ero alxamdulilah ma adina salaati wanka jarn yarxamuka allah saletmana laakin saafoo ka jart yarxamuka allah merkol kaafulkhidaabka satradi buriye mutafakun aley xadiiska mutafak ay ay taas hoob salaadka jartiyo hoob masulka jartiyo maya ma jawaabas marka masulaa kubad markaas kubacd iyo salaamtiradiyaas yani jawaabas yani hinjisadi lanki farac giriyaas hoob salaadka jart hoob masul jarton kadalika marki binaanka isla watash mutafakun aley wa fi riwaayatin limuslim xaq lmuslimi muslimka xagsheey situn liw lanka walaalka muslimka li xaq yakiley litime ida lakita dilkulunto yani wa kay almuslima lakulunto fasalim alayh ala lmuslim muslimka salaam lang muslim ay lakuluntima assalaamu calaykum dheh waida dacaa huwa muslimki adi kinwero kaada kinweron faajib ajib hu muslimki ajib kinweri ma iskusa ajib waida stansaxa kadi ko naseexo dalabo in kaalma yani in naseexay ila tali ker fansax naseexay lahu lilmuslim muslimka naseexay si dantiski jarta la tali waida cabasa huwa muslimki hadi hinjisoodo faxamida huwa muslimki allaha tacaala ilahay ingmacdiyo fasamid faragili almuslima muslimki faragili faamidalkagaydi faamidalahaw inji soo wari alxamdulilah merna yarxamuka la dheh waida mari muslimu muslimki hadi jirdo facod boogoy muslimka boogoy haboogoy hadi yani halboogoy waida maata almuslimu muslimki hadi geeriyoodona fatabicra fatbacra hu almuslima muslimkaasay tagotira dug dug yani inti kudugasa jarwa hadiskana maybuaha yani wa ka saas way muslim ba weriye oraanbala sheeg وعan abi cumarata abi cumara mayl kuriyey albara bin cazibin radi allahu taala canhuma qaala bara may ka goolay amarana rasuul الlahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasulka nin amray bisabcin todobol hadiyan amri wanahaa rasulka reebina unin oo reebi can sabcin todobana noo reebi amara huwa rasulka amrayna unin amri biciyaadati lmarili lanki jirin boogashidiisan amri lan jiri in la boogdo la taa boogdiyan amri watibaaci ljanaazati janaaza rahowsheena amri watashmiit lcaabisi kihinjisoodi farahgiliyowsheena amri وabraar mqsimi kidaardin baarafalow sheen amri wahuwa an yuqsima calayka axad bishayin fatafcalahu hataa yakuna baran bigasamihi yani masala mayarh wallahi lankoo dhaaradi may ka dhaaradahin sheya ka dhaaradi oo oh, ada salaas wallahi hoo ahaa weelo haytoob yani waa kay masalan saaso wallahi gurugin ilaanta ya kari wallahi guruge hagalay wallahi han in weela ya kari kolka walan baari yeelilay may hadin baari waayt dhaartiya kafaara dhaartis buraas kol haded walaahi welo ayso dhaarti guraas kol kunti dhaarti grup adso denba ufadi walaahi walan weelowre waybaar lmuqsimi ki dhaartin baarfalow shay wanasri lmadlumi ki la dulmi in gargaarow sheye rasuulkan amri amarana rasuullahi mayn amri sala lahu alay salam binasri lmadlumi intan kulishoon amri litaas binasri lmadlumi ki la dulmi in hiliyow shay waijaabati amarana rasullahi mayn amri biijaabati daaci ki dadangeeriya jiibow shay waifshaai salaam islaamta faafiyow shen amri langla kasaw langkasaas langkakalatiyo aلsalaamu alaykum er taasafaafi taasan amri wanahaahuwa rasuulka reebi na onin oo reebi can khawatima faraatiyaaliyan oo reebi o takatumin faraato kuweeldhado bidahebi sakraawa dee faraatala kuweeldhadon oo reebi wanahaahuwa rasuulka reebi na onin oo reebi rijaaleena midilkeena can khawatima faraatiyaala oo deheb en oo reebi o takatumin faraato weeldhadow tafacul waay faraato weeldhadow bidahebi dee faraatala kuweeldhadiyan oo reebi waan shurbin waan shurbin dhamaw hesheeye noo reebi bilfilati filo walaka dhama weel fila reebe la samaysada noo reebi wacan ilmayaasiri korsaar heshe waa noo reebi mayaasirtaas oo alxumri gadgaduudon yani ko xariirley xariir gadgaduudno oo oo yani bilaanto sameeyaano waktigii hor zamankii hor wa lankin gurbi i walaaasaka safare firis dameer i walaaasaka safare jabada gurbigi lasaare marki jabada korto lasaar iya dadkarku xariire gaduudon oo mayaasir leela korsaar leelaa korlon kafirasha nanugul jirkaan roonya hariirta walan korsaare kafadheede reeb siyadahaysin wal reebi megalkolkureeb wa anil mayaasiri korsaaryaaliya la reebi ma yani wa ka misa maysaratin mayaasir mayaasir korsaaryaaliya la reebi alxumri gadgadudu oo xariire wala reebi wa an ilkisiyi xariirtiyala noo reebi anahana rasuulka noo reebe an ilmayaasiri korsaaryaaliya noo reebi alxumri gadgadudun oo xariire wa an ilkisiyi xariiriya noo reebi nooc min alxariir kumide wa an lubsi alxariiri hariir noo reebi وan اstabr نوع min اar arisma وan اstabr نوع stabr lera harisayan oreel وdibaj وan dibaj harirleebiya intunkulisharley intaasa rasulkan horeebi متafق عaلaيه وaفي riوaayati وainshad الlalati baadidi haybaariyo shee nooreebi وainshad la maya وainshad الlalati fi الsabc اlawal iya kasugunta taas وainshad الlalati baadidi lahaybaariyo yani wa kay fi الsabc اlawal iya kasugun وainshad الlalati faadidii haybaariyowkeed fi sabci awali iya kasugnaati tas wa fi riwaayati may kasugnaadey wa inshaadi laalati baadidi yani waa kay la haybaari fi sabci lawali todobada uul iya kasugnaati todobada amaranaleraay taas iya kasugnaati waay yani waa kay walmayaasiru mayaasir maybua biyaa-in ya iya laaki yaadaasoo musanaatin yani waa kay lama la dhabiisiyey ahi lama la dhabiisi qabla alif aliftoor watain alaanfay musalasati sadlida bacda bacda lalif wahiya mayaasirad may wajamcu may misaratin misaratin lijamciye mayaasir laka jamci mana ay yani waa kay saas way mayaasir laka jamci haye yani waa kay saas mayaasir laka jamci way wahiya mayaasirta may lere shayun waa yutakadu lu sameeya min xariirin xariir laku sameeya wayuxshaa la ubaw ubnan suuf laku buuyaw o ayra ayra suuf wayujcalu laweelaw fi salji koora i wakuril bacir bacirka kabadis luweelaw yajlisu raakib kano raakibka sotaalka fadheedo aleyhi ala lmaysarati maysarada korshe kafadheedaw rid algisiy bifasil gaafi wakasri sin ilmamala shadada la akriyay waya gisadmay wasiyaabon waytunsajuludawa min xariirin e wakataanin kahi yani wa kay min xariirin hariri wakataanin kataanlakudawaaw muktalidayn halin lama laska dheehi wainshad laalati macnahu tacriifuha haybaariyo sheego ah yani lahibaariyo baadad ley baritan hore kajarta oo may lari wafi riwaayati wainshad llah alatiyana amri amarana katacluja amarana rasuullahi mayna amre bisabcin an amri haye todobadi may amarana biciyaadati lmari yan amri may kala kumid e wainshad llah alati baadidi haybaari oshen amri baadal haybaari oo hadi ad baada arag doog andonjiane ay lahaay raaso waray sidaas mana wainshad llah alati baadidi haybaari okeedian amri isabci todobadi fisen amr ala wali hore amarka kasikajar ma ina hayig makajarto mama todobada amarka hore ya kajarta amarana binshadi lalati hay tacriif ya tacriif lala badad hay baariyokedi amri fasirkeena taas almayaasiru mayaasir biya in yaya la akriy hadisi marfu hadis muktasaraad laka akrisa jirta yani almayaasiru mayaasir biya in ala akriya hadaso musanaatin lama la dhabisiyay qabla alalifi alifta hortiya lama la dhabisi maya wataa-in wa bisaa in ala akri mayaasir kaadaasoo musaladatin sadildabisi bacdaha bacd lalif mayaasir wahiya mayaasirta jamcu misaratin misaratin korsaar wa korsaar jamcu misaratin korsaar la jamciyey mayaasir korsaariyaalalka jamci wa wahiya misarada shay ungo shay oonaya yani barkan oo kale ho yutakadu lasameeya min xariirin hariirlkusuubiya korkun korkun hariirakay hooslan walakubuya wa yuxshaa luubaw ubnan suuf lakuubaw o ayra ayra ubni suuf gaashey lakuubaw maana karna koray oo yani barkan oo kale oo korna xariir eh hoosan oo lakabuuya wayujcalu huwa shaygii lawelaw oo lululi shaygii xariistahay la lawelaw fi sarji kooro lawelaw frisk iyo na dameerki bakale korshe wala lasaara kooro sarji lere wa koore lbaciiri gurbuga kabadisna la lawelaw mana meila lasaare korsunhang kolku meila kafadheede ofto dhulkama reebaan ha reebaan yani yajlisu raakib lanki soctaalkaay raakib gorkuba saarnaayna kafadheedo aley ala shay shaygas korshay kafadheedo kaasamaya sirere jamcshamaya sirere alkisiy bifatil gaafi gaabta kordoshelaaki kasiy wakasri sini kasiy sintaso almuhmala tili dhibctire sintaso almushadada tilishir kasiyo yani taasa laafi wahiya kasada mayle was yaabon o tunsajulu dhawaw min hariirin hariiriyo wakataanin sooflaku dhawaw hariiri soofliska dalaw mukhtaliayni ha mukhtaliayni haarin lama laska daraw lamadaas lakusoo biyay oo reer xariirta badan wa wainsaad laalati macnaahu tacriif wa tacriif lala badad baariyowkeeda waay